أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alansaar stereo an electronic shop oo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideeye ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu alfaslu taasic fii khuluqi sidq kitaabka qeybtiisii saddexaad baynu ku jirnay fasalka sagaalaad baynu maraynay wuxuu ku saabsan yahay dabeecadda run la yihi filmigeeda iyo runta oo laga tago been la sheega dhibaatadeeda arrimahaasuu fasalkan ku saabsan yahay alfaslu taasicu fasalkii sagaalaad bikhuluqi sidqi runta dabeecadeeda dabeecadaas gudaheediibuu ufasal yahay almuslimu qofka muslima saadiqun run sheeg wey in beenuu sheega qof muslima wax meesha la eg ma aha dembiyaal kale nabiga caleyhi salaatu wasalaam la weydiiyey dembiyaalkii kale wuxuu yihi waa dhici karaan been baa la weydiiyey qof muumina been ma sheega nabiga wuu diiday calayhi salaatu wasalaam faqaala laa sidee muumin beenu sheegaya inamaa yaftari alkadib aladiina laa yuuminuuna biaayaati illaah wa ulaa'ika hum lkaadibuun been waxa unta waxaan aayaadka eeba rumaynin idan alimaanu waalkadib waa laba isdiidan inaad aayaadka eeba rumaysay beenayna sheegto wax meesha ku jira ma aha almuslimu qofka muslima saadiqun qof run sheega wey yuxibu sidqa runtuu jeceliya dhaqankiisa qowlkiisa iyo ficilkiisa intuuba runi inay ahaato ayuu jecel yahay wayaltasimuhu qofkii muslimahaa runtiibuu daa'iman waa abadan ku xirnaadaa waahiran muuqaalkiisa wa baatinan calooshiisa iyo maskaxdiisa iyo maankiisa labadaba runta ayuu ku xirnaadaa fii aqwaalihi hadalladiisa dhammaantood run unbuu ku sheegaa wa fii afcaalihi wuxuu samaynayaana run buu ku sheegaa maxaa jira idi sidqu runsheegidda sheegidda yahdii run qofka runta sheega waxay ku hanuunisaa ila albiri samafal bay u jiidaa waalbiru samafalkana haddii qofka baarigaa ah wuxuu u jiidaa ila jannadii buu u jiidaa kadib waljannatu jannadana asmaa haayaati lmuslimi qofka muslima waxyaalahuu raadinaa yoolka ugu sarreeyo wey muslim waxuu raadiyo waxaa u sarreeyo wey waljannatu jannadii asmaa haayaati lmuslimi qofka muslima yoolkiisa ka u sarreeyo wey wa aqsaa amaanihi muslimka yadi diiladiisa yadi diiladaa midda u fog wey oo wax ka dambaysa jannos raadinaya male wa aqsaa amaanihi amaani lmuslimi qofka muslimkaa yadidiishiisa tan ugu fog baa run yaa jannadiya waalkadibu been sheegidna wahuwa kadibku waa khilaafu sidqi runun buu ka horjeeda hadalba labuu qaybsamaa run iyo been buu uqaybsamaa haddaad aragto qof run diida been unbuu sheegaya oo qamaamo ku yahay haddaad aragto qof xalaal diidaaya xaaraan buu doonaaya haddaad aragto qof xaq diidaaya baatil buu doonaya haddaad aragto qof xoogsi iyo shaqaysi diidaaya tuuganimuu wata marka ku oran maayo laakiin tuuganimaan raba ama xaqdaraan raba ama xaaraan baan rabaa ama been baan rabaa kuma laakiin ashyaada sidaan oo kale ah oo soo kale horjeeda mid haddii laga lexdo kii kale qasban waa la dhex fadhiyaa wasadaqa allaahu fii qowlihi famaadaa bacda alxaqi ilaa adalaal bal haddii xaq laga gudbay xaqa gadaal maxaa oo aanan baadinimo ahayn famaadaa bacda alxaqi ilaa adalaal kolka wax uun ka dambeeya waa un been xaq wixii ka dambeeyana waa baatil walkadibu been wahuwa been khilaafu sidqi run buu kasoo horjeedaa dabamarsan tahay wadiduhu didu sidqi runtay koontara ku too kasoo horjeeda isaguna kidibka haddii wuxuu ku hanuuniyaa qofka kaadibka beenaalaha ila alfujuur xasinimo bay beentii geysay waalfujuuru xasinnimadana yahdi qofka faajirkaa ah waxay casinimadii gaarsiisa ila naari naar bay gaarsiisa wanaaru naarna min shari maa shaykan ugu bala badan wey uu yakhaafuhu shaygaa ka cabsado almuslimu qofka eebba u hogaansama oo wayataqiihi uu ka dhowrsado wey waalmuslimu qofka muslima laa yanduru ma dhowro ilaa sidqi runtii ka khuluqin inay dabeeca un tahay keliyata uma dhowro faadilin qiimi badan oo yajibu uu waajib yahay atakhaluqu ka dabeecad yeelasho bihii sidqiga laga dabeec yeesho intaa keliya laaqay iyo wax kalaba meesha ku jirin uma arka muslimka inta aragtidiisu intaa ka fog bal inuu intaa keliya ta arka tuur warkeed inahu ina almuslim qofka muslima yadhabu waxaa maskaxdiisa iyo maankiisa u tagayaan ilaa abcadda wax ka fogaan badan min daalika inay runtu tahay dabeecad wanaagsan keliyeeta ilaah waa kasii fog yahay aragtidiisa oo xaggee yadhab muslimka ra'yigiisa wuxuu ku tagayaa ilaa ana sidqa in runtu ay ka mid tahay min mutamimaati iimaanihi muslimka iimaankiisa arrimaha buuxinaya bayba runtii ka mid tahay oo wuxuu qofka mu'min noqonaya goortuu runseeg yahay baa iimaankiisa buuxa wa mukmilaatu islaami qofka muslima islaamnimadiisa waxaa dhammaystirayaba waa runta id amara allaahu saa eebba weynaaba faray tacaala eebba korahaye bihi bisidqi runtii sheegideeda uu eebba addoommadiisii faray oo waasna eebba weyne waa ammaanay wuxuu eebba faalliyey cala almuttasifiina kuwa ku sifooba korkoodu eebba ammaanay bihi bisidqi runta kuwa ku sifooba buu si gaara u ammaanay kamaa sidiisi lamida uu amara u faray bihi bisidqi waxaa kaloo runta addoommada faray rasuuluhu eebbaweyne rasuulkiisiina addoommadii ummadii loo diray runtii buu nabiga faray oo waxasa nebiga waa booriyey oo u caraabiyey ummadda calayhi calaa sidqi runta sheegiddeeda buu ku caraabiyey oo ku booriyey wadacaa nabiga ummadda idaylkeed wuxuu ugu yeeray ilayhi ilaa sidqi runta sheegiddeeda iyo ku dhaqmideeda baa nabiga ummadda idaylkeed ugu yeeray qaala tacaala eebbaweyne wuxuu yidhi fi l amri farid gudaheedu bihi bisidqi uu addoommada farayay baa eebba yihi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow ittaqullah eebba weyna ka baqa oo awaamirta laydin farayo iyo nawaahida laydinka reebayo ku xirnaada taqwadu waa sida shareecada iyo diinta islaamka ayuunbaa laba ka koobanta alamru wanahyu wax lagu faray ama waajib ha noqdo ama manduub iyo sunna ha noqde iyo wax lagaa reebay muxaram ha noqdo ama makruuh ha noqde intay ka koobanta daryeelideeda baa taqi lagu noqda waxaan lagu faray inaad dayaxda ka ilaali waxaan lagaa reebay inaad u dhowaata iska ilaali itaqullah eebbaweyne ka baqa ka gadaal wakuunuu ahaada maca asaadiqiin waxba been alaha ku darsanin korsuhuu kaa luminaya wax dheer buu kuu soo dhoweynaya waxaan dhoweyna waa kuu soo dhoweynaya wax dheerna waa kuu dhoweynaya wax dhowna waa kaa dheeraynaya goortaad ugu baahan tahayna waa kaaga baxaya kolka beenaale marka hore intaad dhaqan tahay banaankaa ka mar wakunuu noqda maca saadiqiin dadka runta sheega ma cod noqdo sidee ma cod loo noqonaya say runta u sheegayaan idina runta u sheega waqaal wuxuuna eebba yidhi si sana faalin iyo ammaanid gudaheed wuxuu eebba ku yidhi calaa ahlihi ahli sidqi runta kuwa sheega uu korkooda ammaanayay baa eebba yihi subxaana rijaalun min almu'miniina ka horey min almu'miniin dadka eebba rumeeyey waxaa ka mida ah, rijaalun rag sadaquu run sheegay ma arrin bay ka rumeeyeen caahaduu ay la ballameen allaaha eebba weyne alayhi korkiisa waxaa jira anas ibni maalik nin adeerkiisa anas bnu nabar baa ninkaa la oran jiray dagaalkii beder ayuu ka habsaamay isintuu qaniinay ballan buu eebban la galay ilaahuw dagaalkii beder inaan ka qayb gala maadan qadarin ee dagaalka xiga haddaan imakaniso waxaan dhiga waa la ogaan doonaa naartaasaa isagii eebba dhex martay uxud baa beder xigtay muslimiintii baan la bacsaday kolka muslimiintu baqdeen ayaa wuxuu yidhi waa isagu ballankaasu eebba kula jiray raggii ragarkee ugu dambeeyey isagoo nool wuu yihi yaa sacad xaggee u cararaysa wallaahi inii la ajidu riixa aljanna min duuni uxud buurta uxud la yida ku taal madiina munawara dhanbaxeeda ayaa dagaalku ku bilowday oo rasuulkiina raggiisa buurtay dabada gashadeen gaaladana waa kasoo horjeeday kolkaasuu yidhi kuwa cararaysaane anigana waxay jannadii iga soo udgeysaa buurtaan uxud ka soke markaa nimay jannadii udgeysa oon dagaalka iyo geerida iyo waranka iyo seefta iyo dhunta laysugu ysugu shubaayaba uma muuqata janna u muuqata ballankaasuuna ku jiray idan kolkaa muslimka cararay gaaladii inay muslimka yeryanayso buu gaaladii ka hortagay sacad baa yihi waxaan tamhay anaan noloshiisii ugu dambeeyey wuxuu la hadloo arko inaan isku dayo isaga oon bal la raaco wanahooti gelin bu siduu yeelay waa yeeli kari waayey buy adaan wax ka dayay muslimkii carra ayaan ku darmay isna waa sii hordaayey marka gaalad iyo ooman oo dhiigga muslimiinta u ooman oo dad laga laayay ayaa dhexda gashatay dhowr iyo siddeetan nabar ayaa korkiisa laga helay maa bayna tacnatin durid birumxin lagu duray iyo wadarbatin dhufasho bisayfin lagu dhuftay iyo wa ramyatin fallaar lagu ganay siddeetan iyo dhowr nabar maa korkiisa laga helo kolkaasay ku dheeleen gaalada wejigay maqaarka ka fiiqnay hadhow haddii loo yimid ninuu yaha la garan way dadka soo jeedka iyo wejigaa laga gartaa midabku isagu qiimi male naftuu la jiraa goorta naftu baxdo midabkan waa bedelmaya jirkuna waa dumaya kolka malaamix qofkan lagu garto qof waa wejigaa soo hara maqaarkay ka bixiyeen wax gartaa la waayey waa la isugu yimid warkani kumuwaa gabar walaashiis yaa kor oo tiri waa walaalkii anas ibni nola oo see ku garatay bibanaanihi farahan xibnahooda muu meel wax ku lahaa halkaasay tiri fartaa xibinteeda muu waxa ku lahaa farta iyo tilmaanta sidii baa lagu gartay anas ibnu maanig baale kunaa nactaqi asxaabta haddaan nahay waxaan maskaxdii ammaanka ku haynay ana haadihi ilaayo min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayhi faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantasiru wamaa badeluu tabdiilan anas ibni nalar bay hay-adu sheegaysay saasaa saxaabta haddaan nahay aan sheegi jirnay siduu ninkaa yeelay markaasaa eebba ammaanoo yidhi min almu'miniin dadka eebba rumeeyey waxaa kamida rijaalun rag rijaalun ayaa mu'miniintii kamida ka qiimi badan mu'miniinta kelimatu rijaal nafteeda baa ammaana midnimadoodu ay isgaarsiisan tahay oo sadaquu run sheegay maa wixii bay run ku sheegeen ay caahaduu kula ballameen allaha eebba weyne caleyhi korkiisa waqaal waxaa kaloo eebba yidhi tilmaano fara badan fii suurati alaxzaabu ayaa eebba ammaanay kolkaa ina almuslimiina waalmuslimaat ayaa laga bilaabay waxaa lagu daray wasaadiqiin wasaadiqaat wasaadiqiin kuwa raggaa ee runta sheega wasaadiqaat kuwa haweenkaa ee runta sheega sida loo waday waxaa ayadda lagu dhameeyey acada allaahu lahu makfiratan wa ajran cadiima dadkaa la tilmaamay ee rag iyo haweenba leh ee tilmaanaha sagaalka ee ayadda lagu xusay ku tilmaanan ilaa wuxuu diyaariyey dembi dhaafid iyo abaalgud weyn abaalgudka weyn wahuwa aljannatu wamaa fiiha jannadiiy waxa gudaheeda ku jira in makhluuqba aqoonin khaaliqa diyaariyaa yaqaan bimaa laa caynun ra-ad ilba ayan hore u arag walaa udunun samicad dhagiba ayan hore u maqal walaa khatara aan ku dhifcin calaa qalbi bashar qof bani aadama laabtiisa korkeeda ayaa meesha jira dadkaana loogu talagalay axad allaahu lahum makfiratan dembi dhaafid iyo waajran abaalgud cadiiman weyni badan aa loogu talagalay waa qaal waxaa kaloo eebba yidhi waaladii ruuxa jaa-a la yimid bisidqi runta cad waa kuma nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam binubuwati waalrisaalati waalqur'aani alkariimi wasunnati almudahara waalmucjizati albaahira arrimahanuu la yimid waxalla wuxuu la yimid idaylkii run iska cadwey waladii ninka jaa la yimid bisidqi run ad oo wasadaqa ay rumeeyeen bihi isaga ulaaika raggaa qiimiga badan waa kuma kuwama abuubakar wey cumar wey cusmaan wey cali wey anas wey abuu hurayre wey raggaa qiimiga badan baa rumeeyey isku dar marka kii runta la yimid oo nebi maxameda iyo kuwii rumeeyey oo asxaabtiisiya iyo inaga inshaa allah hum lmuttaquun ammaan weyn dadka eebba ka baqay waa ninka maxameda ee runta la yimid iyo inta rumaysay isu geyntooda ayaa taqiyaala dad is ilaaliyaya waladii ninka yaa la yimid bisidqi runcad oo wasadaqa ay ka gadaal rumeeyeen bihi isagiiyo runtuu la yimid ulaa'ika asxaabta qiimiga badan ama mu'miniinta ay rumeeyeen hum ninka raggaa ee runta la yimid iyo inta rumaysay isku geyntooda ayuu maca almutaquun kuwa eebba ka baga ah wa qaala rasuuluhu eebba weyne rasuulkiina wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye fi lamri farid bihi bisidqi runta la isfarayey baa nabigiisuu banaa yihi calaykum ismu ficil ilzamuu haddaad tihiin ummadii aniga la ii diray waxaad laasimtaan ku dhegnaataan bisidqi runta calaykum laazima oo ku dhegnaada bisidqi runta ku dhegnaada waxaad noogu dhegnaataan fa ina sidqa runtu yahdii runtii dadkii waxay u jiidaa ila albiri samafalid bay u jiidaa waina albira samafalkii runta ku gaarsiisayna yahdi qofka baarigaa u jiidaa hoos ku hanuuniya min aljanna janno gelideeda wamaa yazaalu rajulu nini kama zuulo inuu run sheegayo oo run ku dhaqmayo oo wayataxara uu ku dadaalayo asidqa runta sheegideeda ku dhaqmideeda rumaynteeda xataa yugtab inta laga dhigo cindallaahi eebbaweyne sidiiqan baa laga dhigo sidiiqa muxuu yihi ma huwa sidiiq sidiiq waxaa wey darajaadka mu'miniinta ayaa isdaba yahay midda ugu sarraysa nebinimow darajada xigtana sidiiqnimow ta xigtana shahiidnimow ta u dambaysana saalixiin waxaad ka akrinaysaa fii suurati annisaa haddaadan kolkaa saddex iyo tilmaanba gelin waxaad ku gaaraysaa oo shanayn kara inaad mutiic lilaahi wa rasuulihi noqoto waman yutic illaaha warasuul qofka rabbi iyo rasuul warkooda yeela fa ulaaika intaa rabbi iyo rasuul warkooda yeeshay maca aladiina kuwii bay aakhare la jirayaan oy mucaad noqonayaan kuwa waa kuwama ancama allaahu calayhim kuwii eebba u barwaaqeeyo adduunkana bilhidaayati waanubuwati waalxaqi waaltawfiiqi waaliimaani waataacati baa adduunkii loogu nicmeeyey aakharana bilmakfirati waaljannati waalrida waalnadri ilaa wajhi ilkariim aa loogu nicmeeyey kolka dadkaa loo nicmeeyey ayuu markuu ataaco rabbi iyo rasuul nacod noqonaya man hum yaa rabbana dadkaas adduunka ugu nicmaysay aakhare ugu nicmaysay ee ninka eebba rabbi iyo rasuul adeeca uu mucod noqonaya waa kuwama afarqolow fa ulaaika maca aladiina ancama allaahu calayhim min annabiyiin kow waasidiiqiin laba waashuhadaa saddex waasaalixiin afar waxasuna ulaaika rafiiqa kuwaas la jiridooda wanaag badana marka kuwaas la jiridooda sidee lagu helaa daalika alfadlu min allah ilaahay inuu kuu gargaaro ood ku hanuuniyo oo adduunka jidkoodii ku mariyo daalika alfadlu min allah deeq eebbowe idan haddii qofkii runta uu ku dhaqmo darajadii labaad buu galay nebiyaashu sibuu markaa nabiga kuu tilmaamay waina arajula wamaa yazaalu rajulu nininka mazuula yasduqu inuu run sheegayo oo wayataxara sidqa runtuu ku dadaalayo xataa yugtab ilaa magaciisa laga dhigo xaggee wey diiwaanadiiyo warqadaheenaan cadcad ma aha meesha waxa lagu dhigayo waa xaggee waa cind allah eebbaweyne agtii ayaa darajadiisii waxaa laga dhigayaa ama lagu daraya sidiiqan nebigaan xigi inuu yihi baa qofkii lagu dhigay runta meeshay ku gaarsiisay arag yaxadbada sidqu runta wanaag badana ficnaan badana xalaalsana fudayd badana tumaaniinatulqalbi iyo raaxatulmuuq run markaad sheegtid qalbigaagaa degan maskaxadaa raaxaysanaysa muuq iyo bale ma qabtid laakiin been haddaad sheegaysid adaab carafka ruugaya oo iskala goynaayo saad ee eh, eh, uleedah ilaan been baad raadinaysa kolkaasaa darnimadaadu baaba-aysa malaamixeedii wejigaagaaba bedelmay inaad been sheegaysa oo lagu garanayo inaad been sheegaysa haddii lagu yaha waxaas ma aragtay runna marafiyaa sheegtid carabka markaad ruugtid oo adigiiba afmargaagtid sidii waraabadanin ku jira adigii naftaadii aada bedelantid adduunka o dhan baa ku garanaya tumaniina male raaxa male kolkaasaa cariila iyo cadaabna kuu dheer yahay nabiga waa kan calayhi salaatu wasalaam siduu been uga digaana waiyaakum uxadiru waa digaya haddaan nabigii laydiin soo dirayahay iyaakum idinka mu'miniinta iyo waxaan u kala digayaa walkadiba waxaa been la yidhi ayan labadaa kulmin sababkuna waa macay faina alkadiba been sheegidda iyo been ku dhaqmidda yahdi waxay u jiidaa beenta qofka sheegaya ila alfujuur xasinimo ardaalnimo xumay u diidaa waina alfujuura faajirnimadiina waxaase ardaala noqday yahdi faajirkii waxay u diidaa xaggee ila naari naar bay u diidaa wamaa yazaalu rajulu ninka masuulo yakdib inuu been sheegayo wayatahara alkadib u been ku dadaalayo xataa yugtab ilaa laga qoro magaciisa xaggee cinda allaahi eebba weyne kadaaban been badane mubaalaga wey facaal wansibaqa alxarfati kaalbaqaali waman yudaahiihi ilaa facaali kolka qofka markuu waxa badiyo ayaa wasankan la sameeya hadduu garac badan yahay warra baa la oranaya hadduu afxumo badan yahay shataan baa la oranaya hadduu been badan yahay kazaab baa la oranaya waa la sidaya facaal baa lagu keenaya idan kaadib iyo kadaab kala laba wey kaadib aan la shidin marya labuu sheegay laakiin kadaab dhaqan buu ka dhigtay waa aragteen saynu baanu xalaalaysanay ilaah noloshii oo dhan iyo jiritaankii baa lagu keenay magaxa qofkan uu sheeganayo waa been xirfad uu sheeganayona waa been wuxuu isku sheegayo dhanba been wey ilaa haada alxaj magax beena iyo muuqaal beena iyo misnad beena umad been xalaalaysatay yay ku hagaagaya inagaa iska baaba'anay kolkaasaa nabiguna yihi wamaa yazaalu rajul mininka mazuulo yakdibu inuu been sheegayo wayataxaral kadib been ku dadaalayo xataa yugtab ilaa magiciisa la dhigo cinda allaahi eebba weynaagti kadaaban been badanaa loo dhiga haada intaa lagu sheegay gare wayna lisidi run sheegidu waxay leedahay samaraatin miray leedahay oo haddaad run sheega tahay runna ku dhaqantid midho macaan badan baad runta ka guranaysaa maa lagu sheegi doona haadaa warkaa garo ifam haada kii hore lagu sheegay kas waxaadna ogaataa waina lisidqi runtu waxay leedahay samaraatin mirayaal dayibatan wanaagsan bay leedahay yadniiha dadkoo dhan midhaha fiican ma gurte waxa gurta oo keliyata assaadiquun inta runta sheegta baa midhaha fiican gurtaan wahaadihi arrimahan soo socdana afarta shay anwaacuhaa runta midhaheedii wey kow raaxatu damiir qalbigaaga runba haddaad sheegto odan been sheegin qalbigaagii baa raaxaysana markaad been sheegtana qalbigaagii baa ku huraayo haddii maalinkaas beenba aad ku mooday maxay noqon doontaa goormaa lagaa dab iman doonaa adigii fakalool iyo dhiili iyo dareen iyo welwel maxaa kufa adigii ku raacayo markaad been sheegtay laakiin runtu maya runba haddaad sheegtay waliyakun maa yakun wixii dhacaya ha dhaceene bal raaxatu damiir qalbiga raaxadiisii qabso wa nafsi nafta deganaanteediina qabso daliilkeediina waxaa wey fii qowli rasuul subana hadalkii calayhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyoha ahaatee sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi asidqu run sheegidda tuma'niinatun deganaan iyo xasli wey waa mirihii koobaad wey laba mirihii labaad waxa wey albarakatu buunbuunin filkasbi kasabkaagiibaa alla buunbuuninaya oo khayr iyo wanaag ku daraya haddaad run ku dhaqanto iyo wa siyaadatu lkhayr wanaaggii ayaa ku badanaya haddaad run low tahay daliilkeedii waa kana liqowli rasuul suubana hadalkii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi albayicaani labada wax kala gadata bilkhiyaar door qaadashay leeyihiino baaci waa ku kala noqon karaan oo ninba ninka kale wixiisii waa u celin karaa waase shardi baaca shardiga khiyaarkii laba u qeybtamaya khiyaaru shardi wa khiyaaru lmajlis khiyaaru lmajlis waa inta goobtii wax lagu kala gatay la joogo ama ha lagu daawo ama ha laga degdego khiyaaru shardina waa muddadii la xirto adigana waxaan qaado kitaabkanaan kaa gatay kitaabkii gurigaagii la tag ana kastee beesadaan qaaday saddex beri oo fasaxan ku siiyey soo firfiirsa kitaabkii hadduu ku anfaco iguma soo noqotid beexii waa laasimay hadduu ku anfici waayo muddadaan qabsanay oo saddexda beriha ah, kitaabka iuka kastaadiina qaado khiyaarkii waa kaa marka albayiicani nafada wax kala gadatay bilkhiyaar door qaadasho kafideeday ahaayeen man lam yatafaraqa waase intayan kala tegin kolka fa sadaqa hadday run isu sheegeen waxaanay kala gateen ay run ku sheegeen oo wabayana mid la arkaba xaggiisa wixii ka yimid dhaliil wuxuu lahaa iyo wanaag wuxuu lahaa hadduu caddeeyey dhagar meeshii ma gelin run baa laga sheegay mabicdii iyo samantii buurika lahuma waa loo barakeeya fii baycihima beecoodii baa loo barakeeyaayo mid la arkaba waxaa raacay faa'iidiyo khayr iyo nuxrun iyo dhaqaalo yuu ka helaya ee wain katama hadday qariyaan oo mid la arkaba wuxuu meesha la yimid dhalliisuu lahaa ayuu qariyey oo wakadabaa ay been sheegaan oo mid la arkaba wuxuu keenay uu u ammaano waxaan jirin ku ammaano muxiqad xagee baa laga tirtira barakatu baycihima beeca ay kala gateen barakadiisii batirtira sidaa daraaddeed runtu waxay leedahay albarakatu fi lkasbi wa ziyaadatu lkhayr daliilkeediina waa ka saddex waxa weeye alfawzu liibaan bay runtu leedahay bimansilati shuhadaa dadkii eebba dartii u dhintay meeshii la geeyey baa haddaad run keliyata sheegto lagu geynaya adigan oo kolka dhimanin jihaad iyo gelin baa rumaad sheegtay sababteed lagugu gaarsiiyey qofkii naf iyo maalba huray ee macrakada gaalada lagu dilay meeshii la geeyey alfawsu liibaan bimansilati shuhada eeba kuwa u dhintay darajadooda lagu liibaano iyaduna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila calayhi korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ha ahaatee uu yihi nabiga man qofkii sa'ala allaha eebba weyne weydiista ashahaada inuu ku dhinto dagaal gaala shahaado warsado ama arrimihii kale laakiin bisidqin run iyo niyo iyo qalbisami iyo ikhlaas iyo daacadnimo eebba shahaada ku weydiista balaqahu llah eebba weynaa gaarsiiya manaasila shuhada shuhadada aqaladay jannada ku lahaayeen iyo xaruntoodii ayaa la geynaya wain maata walow maata haba nafbaxo calaa firaashihi howshiisa korkeeda habaku nafdace afar miraha afraad oo runtu leedahay waxa wey annajaatu badbaado min almakruuhi xumihii laga badbaado waxaan weli inaga aynu baranin wey laakiin la tijaabiyey oo la taabtay oo runa oo markaad run martid waad badbaadaysa wax kale bada adoo jihaedkaa maraya oo mukhaalafa lagugu helay haddaad runta sheegtid kor naga tag baa lagu leeyay runtaa matiin oo qiimi gaaro leh laakiin markaad beer naf ka daydid al igaal baa lagugu dhufanayo fartaa lagu maroojinayo kolka adigaa runta shubaayo idan kalsoonidaadiina waa dhiman wax dambe oo lagaa maqlaayo male beenaalaa tahay marka runtu najaad bay leedahay badbaaday leedahay waa la tijaabiyey waana la arkay waana muxaqaq iyo kama dhibcana wax kasta hadday ka hor yimaadaan waxaan runahayn weligaa hasheegi maxaa jira wax dhibku gaarayana waa iska qadaran yahay runtiina iscin iyo sahay fiican wey annajaatu samata min almakruuhi xumihii laga samata faqad xukiya waa sheeka yaab waxaa la sheegay amahaariba ninbaa cararayey kuwa baas baa eryanayey waa la bursaday marka inay dilaan ayay rabeen kolka markay wax badan erinayeen oo bixilayo daalay ayuu midu yimid yidhi soo buursamay iyo gadaal u nogo intay sii ordaayiin adigana xagga ma ogin ku wax dhaama ma ogin cawskaanu kudhejiya uga taagay kolkaasa intee lagu arkay in caws ku dhex jira oo carara oo meel banaana jooga waa la dhaha faqad xukiya waxaa la sheegay ana haariban nin cararaya laja-a wuxuu magan galay ilaa axadi saalixiin dadkiisuu suubanaa midkood buu magan galay faqaala lahu wuxuuna u yidhi ukfinii iqari can taalibii waa lay daba joogaa saadkaan la soo haya ee inaad iqariso baankaa raba faqaala lahu saalixii wuxuu u yidhi ninkii caraaraayey namseexo huna meeshaa dhulka aseexo wa alqa wuxuu ku dejiyey caleyhi korkiisa xudmatan goob tun ama garab ayuu ku dejiyey ama min khawsin timir caleenteeda garbaabo iyo muruq iyo aw iyo cos waxaasuu ku kordaadiyey falamaa goorti jaa uu yimid taalibuuhu kii araraayey kuwii raadsanayey oo wasa'aluu ay weydiiyeen canhu xaggiisa qaala lahum wuxuu yihi haahu waa kan yaa taxta alkhaws caleentan iyo cawskaan hoostooduu ku jiraayo waa kan fadannuu waxay u maleeyeen in saalixiin yaskhalu uu ku jeesjeesa minhum iyaga fatarkuu waa ka tageen taasoo kale waa dhacdaayo qof wax raadina adigana kala raadina ma shaqaynayo kana waa diidan tahay wax raadina haddii uu ku weydiiyo adigoo weydiintii ka xanaafsan aad tiraa jeebkayguu ku jira marka mucaakasa wey si unbay u garteen ninkan erintaad u buu diidaya kolkaasuu idin leeyahay cawskaanu ku dhex jira sana loo gal fadanu runtaa qiimigaale waxay taawiyeen annahu in saalixii uu yaskharu geesgeesa minhum iyaga fatarakuuhu waa ka tageen wanajaa kii la bursanayey waa samata bacay bibarakati sidqi rajuli nin runtiisa runtaas barakadeeda uu ku badbaaday ninkaa saalix ee wanaagsana midhaha qiimiga badan runtaa iskale ifham haada warkaas garo welisidqi run waxay leedahay mawaahir muuqaalyaal bay leedahay yatajallaa uu sidqigii fayd maayo minha fiiha madaahirta gudaheeda meela runta ka muuqato ayaa la arkaa minha waxaa kamida kow fii sidqi alxadiid haddaad sheekaynayso oo lagu warsanayo waxaan runahayn baa ha fii sidqi ilxadiid warka runnimadiisa gudaheed ayay ka muuqataa qof almuslimu qofka muslim toosana idaa xadada hadduu muslim toosan waramayo laa yuxadid kuma waramo bikayri ilxaq xaq waxaanan ahayn iyo wa sidqi runcad waxaanan ahayn kuma waramo muslim waidaa akhbar hadduu warbixinayaana falaa yakhbaru kuma bikayri maa shay waxaanan ahayn huwa isagaba alwaaqic wixii dhacaya fii nafsi alamri runaha markii loo noqdo wey id kadibu lxadiid warkii oo lagu been sheego min annifaaq warka gaalnimadii laga caranayay ayay ka mid tahay waa ayaati ayaati nifaaq munaafiqnimada calaamaadka lagu garan ayaa kamida been sheegidda qaala suubanihi naxariis allaha badiyo calayhi subanaa korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo aayatulmunaafiq kulka gaalka calaamada lagu garan halaasun waa saddex calaamo kan waxaa wey idaa xadada hadduu waramayo kadaba waa been sheegaya laba waidaa wacada hadduu waxyabohana akhlafa waa guub yeelaya saddex waidaa tumina waxadii lagu aaminana khaana wixii lagu aaminay ayuu dhagraaya laba waxaa kale ka muuqataa fii sidqi almucaamala ummadda markaad la dhaqmayso wax la gadanayso la qaraaboobayso la shirkoobayso ballan la xidhanayso adiga iyo bani aadamka kale dhaqanka idin dhex maraya ka runsee taasna waa mabhar min madaahiri sidqi fii sidqi almucaamala wada dhaqmidda runnimadeeda gudaheediina waa ka muuqata qof qofka muslima idaa camala hadduu la dhaqmayo axaadan qof kaloo muslima sadaqahu runbuu u sheegaa muslimka fii mucaamalatihi la dhaqmidda oo muslimka muslimka kale la dhaqmayo gudaheed uu ku run sheegaa oo falaa yagush muslim muslim ma dhagro walaa yakhdac ma minsaxaabiyo walaa yusawir been uma maloogo walaa yuqarib ma kadiyo bixaalin sida min alaxwaal xalyaalka kamida madharkii labaad waa ka madharka saddexaad saddex fii sidqi lcasmi qasadka dan marka aada leedahay niyadaada iyo qasadkaaga iyo qorshahaagu runcad waa inay ku dhisan yihiin fii sidqi alcasmi qasadka runtiisa gudaheeda qof almuslimu qof muslima idaa casama wax inuu sameeyo hadduu u qasdo calaa ficli shay samayntii korkeed hadduu u galto uu yambaqii habboon yahay ficluhu shayga in la sameeyo hadduu wuxuuba habboon yahay oo khayr yahay laa yataradad muslim ma noqdo fii daalika waxaan habboon in la sameeyo ee khayrkaa samayntiisa ma noqdo bal inuu noqnoqdada yamdii waa dhaqaaqa qofka muslima fii camalihi camalkii inuu sameeyo uu rabo ayuu ku tilaabsadaa hayri multafitin isagoo mid aan milicsanayn ah ilaa shayin wax kale aw mubaalin isagoo u dangelayn biaakhara arrin kale aan dan ka gelayn una aabayeelayn ayuu amarkii ficlaya khayrka ah ku dhaqaaqa xataa yanjas ilaa uu gooyo kow ka siiyo ahmalahu shaqadiisa oo kolka casiima la raba lama rabo labaclacnimo tuqadim rijli wa tu tilaab hore ugaad tanna dib u qaad man yeesha waxaan naftaada i saamaynayaana adigaa ku nuglaanaya kolka ugu horeysa miisaanka koobaad iyo qorshaha aada arrinka saaraysaa waxaa wey wuxuu khayr ma yahay mase khayr maaha khayr hadduusan ahayn wakhtigiisan kaa qaadin uga danbax khayr hadduu yahayna ku tillaabso maxaa taradid iyo labaalacnimo keenay kolka casiimada oo lagu rul sheegana waa taas afar waxaa weye sidqil wacdi hagelin ballan nin baad ballan la gashay aan isu nimaadna maqribka wax kasta ha yimaadeene haddaan wax qaharo imanin ood anba dhimanin ama lagu xirin ama jiranin ood iman karto waa inaad timaadid fi sidqil wacdi yabooha runnimadiisa gudaheeda falmuslimu qofka muslima idaa wacada hadduu yabooho ballan galo axaddan qof anjaza lahu qofkiibuu u gooyaa maa wacadahu wuxuu qofka u yaboohay bihi maaga idkhul filwacdi waxaa la yabooho oo la guub yeeloo la baajiyo waa soo marnay min aayaati nifaaq urka gaalnimo calaamaadkeedii ayay ka mid tahay kamaa sabaqa sidii hormartay filxadiidi xadiis gudihii ashariifi ee wanaagsana shan min madaahiri sidqi waxaa kamida ah u dambaysa fi sidqi alxaal xaalkaa runa noqda waxaadan ahayn ha isku sheegin waxaad tahayna ha qarinin kolka xaaladaadu ha noqoto wixii waaqica ah. fii sidqi ilxaali xaalka runnimadiisa gudaheediina waa madhab min madaahiri sidqi qof almuslimu qofka muslima laa yabhar ma muuqdo isma muujiyo bikayri madharihi hadaadan wadaad ahayn ha qaadan dharkii wadaadada lagu yaqiinay umada ha qaldi haddaad naag tahay ha qaadanin dharkii ragga lagu yaqiinay haddaad nin tahay dharkii naagaha ha qaadanin haddaad faqiir tahay taajir ha iska yeelin haddaad taajir tahay faqiirnimo ha u dhaqmin xaaladda aad tahay ka runse iyo ficilkaaga iyo niyadaada ha isku beegmeen falmuslim qofka muslima laa yadhar ma muuqdo fii kayri madharihi waxaanan ahayn walaa yudhir mana muujiyo khilaafa ma waxaanan ahayn wayubdinuhu qarsanayo calooshaada waxaa ku jira waxaanan ahayn ha muujinin oo falaa yalbasu ma xirto qofka muslima sawba zuurin darta kooro beena hataa adoo askar ahayd askarigiisa dhigtid ama adoon siyaasi waxay qaataan qaadatid oo adigii naftaadiiba waxaad noqotay artificialan wax ka jirin falaa yalbas ma xirto tawba zuurin beenuumase dharkeed walaa yuraa'i nafs ma aragsiiyo si uusan ahayn isuma muujiyo walaa yatakalaf iskuma mashaqeeyo maalan oolo aan laysa lahu u sugnaanin inaad tidaahi war inaan waxyaalla moode maanta meel baan tegaya saacadda iyo imaamadda iyo shaalkiisii buudadkaagii si meel baan ku tegaya kuwaasii muslimka ha lugoynin xaaladaadana ha ka been sheegin inoodan lahaynna ha ku fagaaro tegin taad ahayd meesha ku tag ummadda ha khaldin taa weeye ta lagu diidayo walaa yatakalaf iskuma mashaqeeyo maalan coola laysa lahu usan u sugnaan isaga maa laysa lahu maalan laysa lahu iskuma mashaqeeyo liqowli rasuuliillah eeba rasuulkii hadalkiisiibaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka wasalama nabadgelya allah ku badiyey almutashabi qofka ishargiya bimaa lam yucda waxaan la siin ka laabisi oobay juuriin beenuumasha labadood go qof xirshay ayuu lamid yahay xadiidka si aada loogu fahmo sababu nusuul buu lahaa muxuu sababkiisa ah naagaha laysla qabo maa iskarbagorayeeya oo naagba naagta kale inay kufisay doonaysa kolka mid baad saamanka kuusaysa waxay iska dhigaysaa intii kale laga jeceliyo waxaan taa la siinina in la siiyey ka dhigaysa waxay rabtaa taasiyo ninka inay kala diso iyada naagtay kormaysa marka arrintii nabigaa loo keenay waxay tihi yaa rasuulallah haddaan isdargiyo oo waxaan ninku isiinin inuu isiiye iska dhigo anuu naagtaa kale ku jabinayo ka waran kolkaasuu yidhi laba been uumashaad kosa waxaa jira niyo xumada ay qofkaa jabinaysana waa dembi gaar waxaan la siinin ay waa la iskii leedahayna waa dembi kolkaasaa nabiga yidhi almutashabi qofka isdharjiya bimaa wax isku dharjiya aan lam yucda la siin kallaabisi hawbay zuuri been umasho labadeed maro qof xirtay ayuu la dembi yahay wa macnaa haada waxaa wey ana almutasayina waalmutajamil kan isqurxinaya bimaa buu isu qurxinaya uu laa yamliku uusan haneenin ulajeedadu waa maxay liyuriya inuu dadkii kala tusiyo ama liyura in isagii loo arko annahu isaga haniyun inuu maalqabeen yahay yakuunu wuxuu ahaanaya kaman yalbas in xirtay hawbayni laba maro khaliqayni gebgaboobeen muxuu qaadanaya liyatabaahar inuu isu muujiyo darkaan xunee u qaatay bizuhdi zaahidnimo wahuwa isaga laysa bizaahidin ma aha walaa mutaqasif qof noloshiisu qalabsantay adag tahayna maa idan ummadda inuu lugoyo uu yeelaya wax banaan ma aha wa min amhilati sidqi runta misaalyaalkeedii waxaa kamid a ah, ee koraysay mayaati arrimo saddexa ayaa imaanaya waxaad ka dareemi doontaa runta qiimigeeda wa min amhilati sidqi runta miisaalyaalkeedii waxaa ka mida amhiladii alrafiicati ee koraysay mayaati waxyaalaha imanaya kow rawa tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu wariyey can cabdillaahi bni alxamsaana wuu ka wariyey qaala in cabdullaahi yiri baayacda waxaan la ganacsamay rasuulallah alle rasuulkii cabdullaahi baale aliya nabiga baa alaab kala gadanay markaanu heshiinay ee waxay ii qaatay ayaa nabiga wax u hareen kolkay wax u hareen baan idhi isiisu haddaan ku keenayo guriga markaan aaday isna meeshaan wax ku kala gadanay buu taagay ayaan iloobay arrintii hawlo kalaan galay maalinkii waa maqnaa maalintii labaadna waa maqnaa maalintii saddexaad markaan maraayo ayaan xusuustay inaan ninkii qabiroon ihi meesha igu sug wixii ku dhinaan ku keenaya markaasaan soo qaaday wixii meeshiina soo aaday isagoo saddexdii beriba meeshii taagnaa baan ugu nebiyullaahi ismaaciil oo nebi maxamed awowgiisa ayaa sidaa isagana nafteeda ay ku timid nin baa yidhi aan meesha isugu imaan mawcid baa la qabsaday nebi ismaaciil meeshii buu yimid ninkii maalintii ma iman iska joogay nabi ismaaciil maalintii labaadna ma iman iska joogay nabi ismaaciil maalintii saddexaad ma iman iska joogay nabi ismaaciil markaasaa qur-aanka ee basidii ku ammaanay wadkur fii kitaabi ismaaciila inahu kaana saadiqa alwacdi intaan rasuulnadiya nabinimo la sheegin waa saadiqa alwacdi yaboohuu ka rumayn jirayo weligii qof intuu ballan la galay iyo wacdii yabo ugama bixin kolka yaboohii oofintiisii baa waxaa laga hormariyey alrisaalatu waanubuwa inahu kaana saadiqa alwacdi ka gadaalna wa kaana rasuula nabiyan marka intuu rasuul ahaa oo nebi ahaa u ballamada oofin jiray idan nebi maxamed la male in balmood sugayey nabi ismaaciil baa dhalay can cabdillaahi bni lxamsa baa qaala yihi baayactu waxaan la ganacsamay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama bibaycin ganacsi ayaana dhaxmado waxbaanu kala gadanay oo waa goorma qabla an yubxas markaa nabi maaha waa nin qurashiya oo dhalinyaro ah waxbaanu kala gadanay nabinimo intaan lasoo gaarin bay ahay wa baqiyat waxaa u hartay lahu nabiga xabiisii waxooga baa igu haray fawacadtuhu waxaan u yaboohay an aatiihi inaan wuxuu igu lahaa ula imaado bihaa baqiyadii aatiyahu inaan maxamed ula imaado bihaa baqiyadii fii makaanihi meeshuu markii taagnaa ee wax ku kala gadanay wixii u dhinnaa inaan ugu keeno ayaan u sheegay fanasiitu kolkaasaan iloobay inaan ninkii isugayo sumalka gadaa waxaan arrintii xusuustay bacda halaathati ayaam saddex maalmood hadday dhammaatay ayaan ballankii xusuustay fajiitu markaasaan imid fa idaa haddaan imid huwa maxamed fii makaanihi meeshaan saddex maalmood ka hor uga tageen ku ballamiyey ayuu joogaa faqaala wuxuu yidhi yaa fataa yarow markaanu imid dagaal iyo afxumo midna uma geysan yaa fataa yarow hooy laqad waad dhibtay calaya korkayga baadi dhigto saddex beri dan ma qabsanin banaanka anaan taagna anaa aniga haahuna mahaanaan kuu joogay mundu halaasin saddex maalmood laga bilaabo meeshaan aan joogo anduruka adigii i ballamiyey aan ku sugaayey wa mithlu haada arrinkaa mid lamida aladii arrinka xasa u xasilay linabiyina inaga nabigeena maxamed oo calayhi nabiga korki asalaatu nahaari iyo wasala nabadgelyo ahaatee qad xasala wuxuu u xasilay bijadihi awowgiisii alaclaa koreeye ahaana ismaaciil ibni ibraahiim ibraahiimkii alkhaliil ee bakal gacaladiisa ay u saafiga ahay xataa asna allaahu ilaahay baweyne ammaanay tacalaa korahaye calayhi ismaaciil korkii fii kitaabihi ee baweyne kitaabkiisa gudihiisa kitaabkii alcasiis ee qiimiga badna biqowlihi eebba weyne qowlkiisii ayuu ku ammaanay wadkur nebi muxamedow waxaad sheegtaa filkitaab qur-aanka gudihiisa ismaaciila nebi ismaaciil ku sheeg inahu nebi ismaaciil kaana wuxuu ahaa saadiqa alwacdi yaboha mid rumeeya ee intuu yabo iyo ballan galay abidkii mabaajin wa kaana waxaa kaloo sahaa ismaaciil rasuulan xageeba mid laga diray nebiyan loona waramo dareeba lagala hadlow mithaal koobaad waa ka laba mithaal labaad baa jira xajaaj ibni yuusuf nin taabiciya ah, oo dhib badan oo wixii ka dambeeyey iyo awlaadoodii nafta u keenu ah. markuu nafta u keenay ayuu maalin maalmaha ka mid a ah, khudba akriya mimbarka fuulay wax fasaxo badan oo fahmo badan oo cilmi badan buu warkiibuu joojin wey waktigiibaa iriiri galay mid baa adkaysan waaye wuxuu yihi asala fa ina alwaqta laa yantadiruka waalrabu laa yacduruka waxaad sheekaynaysaa maantao dhan waktigiina waa tegay waktiga ma ku sugaayo waa socdaa waa dhammaanaya ilaahna cudurdaan hurdiyo halmaan midna kuma jiro oo haddaad hurido amaad halmaansan tahay cudurdaar baad alaashi kala kolka cudurdaarna malihi waktigiina kuma sugaayo ee salaada natiji kadib sheeke hala qabiru yihi gacantiibu madaxadiiyo sheekadoodiibuu diiday sooma walaadkii baa la shakaalay walaadkii markii la shakaalay xaqa sheegay ayaa akhyaar ergeysay markaasaa waxaa lagu qanciyey xajaaj oo la garan waayo baalay annagaa naqaaniga mataqaanide waa waalay markaasuu yidhi isaga ha ii qirta waa midiye banu yeer hadduu yidhaah waa waal lahay idinkana aada qirtaa inuu waala yahay waa daynayo markaasaa la keenay oo la yidhi wasaasaanu kugu fakinaynaa waa waa lahayd isimaayi miyirkaygaanba qabaayo ma nicmadii ilaahay isiiyey oo miyir qaba ayaan dafilaa bale aanan qabin oo waali ah u yeeltaa warweliga yeeli maayo kacmaasa ka tag markaasani waa naga diidoo wuxuu yihi nicmadii rabbi ugu galladaysay ee miyirka ahay safiri maha sidii uusan eebbihii keeninna dalban maha ilaahna been u sheegi maha ninkaana been sheegi maha kii baa yaabay marka saasba hadduu yahay waxaad sheegaysay wuxuu sheega ka fiican hala daayi ma sheegin ninkaan yaabla sooma laba khataba alxajaaju bnu yuusuf baa warjeediyey yowman maalin maalmaha kamida faadala alkhudba markii buu dheereeyey faqaala axadu alxaadiriin dadkii goobjoogga ahaa midkood baa wuxuu yihi asalaa salli salaa ilxaqi salaa adriki salaa war waktigii waa tegey ee salaada hareen fa ina alwakta waktiga laa yantadiruka kuma xirna adiga oo ku sugi maaye waa socda war rabbi eebba weynana laa yacduruka ku cudurdaari maayo hurdiya cudurdaar melihi fa amara wuxuu faray xajaaj bixabsihi shiikhii xaqa sheegay in la xiro fa ataahu xajaaj waxaa u yimid qowmuhu wadaadka la xiray qaraabadiisii xajaaj u timid wazacamuu waxay ku been hawaaseen ana rajula ninkaan runta sheegay majnuunun fuqursamaanin nin ala ninka runta sheega ee quman amaala madaxa loo geliyaa si loo dhaawaco cadaaladiisa shaksiyihiisa yaa la yidhaahdaa waa fii fidar allah hallama oga miskiin wey waxaasoo dhibaataa maxay ka raacday humanaanta iyo toosnaanta iyo run sheegidda yay ka raacday war laga dhaafaxa ma oge meel loo jeediyo meel loo socdaba ma oge suufi wey sidii baa ninka lagu dhaawacay ana rajula majnuun inuu yahay faqaala alxajaaju wuxuu yihi in aqara isaga qirto biljunuuni khallastuhu waan daynayaa min sijnihi xabiskiisa faqaala rajulu ninkii wuxuu yihi laa yusawiqu lii arrinii cunanta maaha an ajxada inaan diidoon dafiro nicmat allah eebba weyne barwaaqadii allatii nicmada u ancama eebba weyne barwaaqayey bihaa nicmada calaya korkayga oo miyir qabid iyo caafimaada oo wa usbit aan u sugo linafsi aniga naftayda sifata aljunuud waa li tilmaanteed allatii waa li unasahanii igaba hufay allahu eebbaweyne canhaa xaggeeda yeeli maayo falamaa goortii ra alxajaaju uu xajaaj arkay sidqahu run sheegidiisa ayuu khallaa sabiilahu jidkiisii deeyo waa la fasay wadaad saddex mithaal yaablow kitaabkiisii bukhaariha ah, sagaal kun oo xadiid baa ku taas lix iyo toban sano aruurinayay ah. marka intuu aruurinayey ayaa loo sheegay nin shiikha oo durugsano xadiid yaqaan gaar ahaaneed fiqii buu soo raadsaday markuu la soo joogsaday yuu wuxuu u yimi shiikhoo faraskii ka carray gaari waaye si uu ku qabta garan markaasaa shiikhii faraskii khayaano mare iyo weel intuu qaaday waalkii lagu masruufi jiray musaan u gadiyey yuu iska dhigay shiikhii nin faraskii raashin u wad faraskii wax la masruufi jiruha maradaas la ohaarina kisaa lagu wadaagay waa soo gadoomay meeshuu yimi kolkuu afka maradii gashadayna dhabiyi labada dhagoodu ku dhegay imaamu bukhaarina waa fiirinay oo wuxuu yihi faraska waxaan adu ku khayaantay ma waxaan jirina haahe waa iga fakaday xoogna kuma dhamin saanaan ku qabsada waa ka caqli badiyo aniga caqli alle isna xayawaan xadiidkaa iskaasiiy ninkaaga xoolaha beeni sheega warkiisa ma rabaanaysa imaam bukhaari arag safarkiiyo socodkiina waa ku soo dhacay shiikhiina waa u yimid intaanuu shiikhii uga tegay rawa alimaamu wuxuu wariyey albukhaariy loo nisbeeyey raximahullah eebba weynaa u naxariisto tacaala eebba korahaye annahu imaamu bukhaari baa kharaja baxay salkiisii bukhaariu ka tegey yaa dulub imaamka wuxuu raadinayey alxadiid xadiid buu raadinayey min rajulin min shiikha ayuu xadiidka raadinayey oo haddii la yidhaah shiikha xadiid buu yaqaan ama labuu yaqaan ka badan iska badaaye waraasadu biyo ku subanaya idkuu ku dhacaya min nin buu ka raadinayey fara-ahu imaamu lbukhaari buu arkay qad harabad isagay ka carartay farasuhu faraskiisi baa shiikhii ka cararay wahuwa shiikhii yushiiru wuxuu tilmaamayaa ilayhi faraskii biridaa'i go-isii buu sidaa yidhi wuxuu ugu tilmaamay kaana fiihi fi rida isagoo shiikha go-a ku wada shaciiran qadadigaa la siin jiro cuni jiray inuu badar ugu wado ayuu uga dhigay kolkaa faraskii wuxuu yihi maakaa badarkii baa lagu wada fa jaa faraskii oo badarkii moodaayay in loo wado ayaa shiikha u yimid fa akhadaha fii khiba faraskiisii ayuu qabtay faqaala albukhaariyu ayaa wuxuu yihi akaana macaka oo ma waday shaciirun faraska ma shaciir aad u waday faqaala arajulu fii khibaa yihi laa uma wadin shaciir walaakin ha ahaatee awhamtuha faraska waan mala geliyey oo waxaan shaciir wada camal aan uga dhigay arrinta faqaala albukhaari imaamu bukhaari wuxuu yihi laa aakudu xadiid qaadan maha minman nin xadiid ka qaadan maha yakdib been sheegaya cala albahaa-im xoolihii aan caqligiiyo lahayn qof u been sheega wax ka qaadan maha fakaana haada warka imaamu bukhaari wuxuu noqday min albukhaariy imaamu bukhaari xaggi masalan jaangooyo caaliyan koreeya fii majaali sidqi runta goobaheeda oo kitaabkii eebe kitaabka xiga waa kuma kitaabkii bukhaari wey siduu u dadaalay arag siduu been uga dhowrsaday arag markaa muslim meeluu joogaba kun sano in ka badan iyo hal boqol yaa kitaabkiisa marka la ururiyey laga joogaa kitaabkii imaamulbukhaari wuxuu noqday kitaabka muslim oo dhan shiico qiimi male isku raacsan yahay asaxu kitaabin baxda kitaabila ilaah kitaabkiisa waa munasal samuu ka yimid soolan kuma jiro xagga dhig wax makhluuq aruuriyey kitaabkii koobaad buu noqday saanuuna ku gaaray fa kaana haada warkan wuxuu noqday min albukhaariy imaamu bukhaari masaran jaangooyo xaaliyan koreeya fii majaari sidqi runta goobteeda gudaheeda misaalku koreeyuu noqday wallaahu aclam